رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan ku dhex jirnaa siiradii nebiga sala allahu calayhi wasalam khaasatan kitaabkii rawdat alanwaar ayaan markaa ku dhex jirnaa waxaan maraynay oo noogu soo dambaysay ama aan ka soo baxnay abu sufyaan oo bayna yaday rasuuliillaahi rasuulka hortiisa taagan sala allahu calayh wasalam sana nebiga sala allahu calayhi wasalam gebagabadii abuu sufyaan markii loo keenay uu yidhi qofkii daarta abuu sufyaan gala waa aamin aamin buu markaa noqonayaa qof allaala qofka albaabkiisa xirtaana waa aamin qof allaala qofka xaramka galana aamin buu noqonayaa dukhuulu rasuuli illaahi rasuulka ilaahay gelitaankiisaanu gelaynaa oo fii makkata almukarama makadii la karaameeyey oo markaa galay oo fi sabaaxi subaxii markii la gaaray taqadama waa hormaray rasuuluullaahi rasuulkii alloo wuxuu u sii galay ilaa makkata maka xaggeeda dhankii maka ayuu aaday wa amara alcabbaas cabbaasna wuxuu amray an yaxbisa inuu ku xabiso abaa sufyaan abaa sufyaan ninka lagu magacaabo ilaan cabbaas asagaa soo saaray abuu sufyaan baqashii nebiga uu watay ninka abuu sufyaana ee aad wadata waxaad joojisaa joojisaadaa layidhi ood ku xadistaa bimadiiqi alwaadi waadiga meesha ciriiriga ah cinda khatmi iljabali jabalka salkiisa agtiisa markaa ku xadis meeshaa ku xadis oo markaa istaaji waxaa la rabaa dhoolatus in la tusiyo ciidanka muslimiinta say u dhoolatus samaynayaan yaa la rabaa in markaa la tusiyo si uusan mar dambe u habaysanin inuu dagaal muslimiinta ku soo qaado xataa intii tamura ay soo martay bihi asaga junuudullaahi ilaahay ciidankiisii fa yaraahaa waa uu arkay ciidankii muslimiinta oo halgamayo soconayo gaardinaya ayuu markaa arkay oo fa yaraahaa uu arka dheh fa facala waa uu sameeyey ninkii cabbaas ahaana meeshii buu istaajiyey abuu sufyaan fa marad waxaa soo maray alqabaa'ila qabiilooyinkii calaa raayaatihaa calamadooday la soo mareen qabiil kasta calan gooni ah ayuu markaa watay asagii ma kala yaqaano kullamaa mar kastoo marad ay soo marta bihi asaga qabiilatun qabiilo qaala wuxuu leeyahay abuu sufyaan yaa cabbaas cabbaasow man haadihi kuwan yay yihiin fayaquul wuxuu oranayaa banuu fulaan waa reer hebel maalan banuu salim buu leeyahay waa reer bani salim waa reer bani quza waa reer fulaan saasuu markaa leeyahay fayaquul abu sufyaan wuxuu leeyahay maa lii walibanii fulaan war ani iyo reer bani fulaan maxaasukaaya keenay maa maxaa xaalkaygu yahay oo arrintaydu ay tahay ani iyo reer bani fulaan reer hebel xataa marad ilaa ay soo martay katiibatu lansaari cutubkii iyo kooxdii reer ansaareed yaxmilu uu wado raayatahaa calankeeda sacad ibnu cubaadaa waday fa qaala wuxuu yidhi yaa abaa sufyaan abaa sufyaanow alyawma maanta yowmu yowmulmalxama waa maalintii laynta buu yidhi imra idinka dhigaynaa maanta sacad baa dhahaya abuu sufyaanna tus baa la tusayaa way argagaxgelinayaa marka abuu sufyaanow alyowma yowmu lmalxama alyawma maanta ayaa tustaxallu la banaysanayaa alkacbata kacbada kacbada dhexdeedan idinkula dagaalamaynaa maanta waa bannaysanaynaa oo waa la bannaysanayaa in lagu dagaalamo faqaala wuxuu idhi yaa cabbaas cabbaasow xabadaa wanaag badnaan lahayda yowm dimaari xabadaa yowmu dimaar maalinta halaaga xabadaa walaag badnaadaa inaan ciidankayga ama dadkayga aan badbaadiyo inaan dadkayga badbaadiyo fiicnaan badnaydaa abaa sufyaan baa yidhi xabada alla way wanaag badnayd yowmu dimaari maalintii halaaga uma intaa ka bacdi mara rasuulu ullaahi rasuulkii allah soo maray oo fii katiibatin ciidan la socda alkhadaraa'a ciidan cagaaran fiiha waxaa ku dhex sugnaa almuhaajiruuna waalansaar muhaajiriin iyo ansaar baa isugu jirtay laa yuraa aan la arki maayo minhum xaggooda ciidanka ila alxadiid bir maahane ahane ayagoo dhan waa qab waa kumandos hormaandoos waayo koofi bira ugu jirta dhar bir ah canbur bireed la arki maayo ciidanka ila alxadiida birta ma ahani fa qaala abuu sufyaan wuxuu yidhi subxaana allah ilaahay baa nazaan yaa cabbaas cabbaasow man haaulaa'i kuwaana yihiin qaala wuxuu yidhi haadaa rasuulu ullaahi ka rasuulkii ilaahay waaye oo fi lmuhaajiriina muhaajiriin la socdaa iyo waalansaari ansaar qaala wuxuu yidhi maa liaxadin ibn cabaas waxaa dhahaya abu sufyaan maa liaxadin axad ma jiro bihaa'ulaa'i kuwani qibalun awood u leh walaa taaqatun taaqana u leh qof dadkan iska celin kara oo awood iyo taaqa u leh ma jiro laqad asbaxa wuxuu ahaaday mulku ibnu akhiika walaalkaa wiilkiisa boqornimadiisii cadiiman mid weyn bay noqotay faqaala alcabaas wuxuu ya abaa sufyaan inaha nubuwa waa boqornimo maahe waa nebinimo nebinimo waaye dheh faqaala wuxuu yidhi nacam idan waa yahay buu yidhi uma intaa ka bacdi ukhbira waxaa loo sheegay rasuul allah rasuulkii ilaahay bimaqaalati sacad sacad orahdiisii baa loo sheegay sacad inuu yidhi alyawm alyawm inuu yidhi sacad markuu wasfiyaan arkay alyawma yowmu almalxama maanta waa maalintii laslaynahayey waa maalintii laynta alyowmu tustaxallu lkacba maanta waa maalintii kacbada la banaysanaayey in lagu dhex dagaalamo hadalkaasaa loo sheegay nebiga faqaala sala allahu calayhi wasalam rasuulkuna wuxuu yidhi kadaba sacad sacad been buu sheegay haadaa kan yowmun maalin waaye yucadimu allaahu ilaahay uu weynaynayo fiihi maalinta gudaheeda alkacbatu kacbada maanta waa maalintii kacbada la weynaynayey wa yowmun tuqsaa waa maalinta la dharaynayo la marashaynayo fiihi maalinta dhexdeeda alkacbatu kacbada wa akhada wuu ka qaaday nebiga alraayata calankii min sacad sacad ayuu nebiga calankii ka qaaday wa dafacahaa wuxuu u dhiibay libnihi qays wiilkiisii qays la ohan jiray wiil asaga uu dhaloo qays ahaa buu hogaamintii u dhiibay rasuulka wa bacda muruurihi soo maritaankiisii kadib sala allahu calayhi wasalam uu soo maray ee abu sufyaan asraca abuu sufyaan waa degdegay wuu cararay xataa dakhala maka ilaa maka uu galay orodkii uu ka bilaabay meeshii ciidanku ay joogeen makuu ku galay wasarkha wuu qayliyey biaclaa sawtii codkiisa kii u dheeraa buu ku qayliyey yaa macshara quraysh macshartii qurayshay haadaa muxamadun kan muxamed waaye muxamedaa idiin yimid qurayshay qad jaa'akum wuxuu idinla yimid fii maa wax laa qibala lakum bihi aadan awood u lahayn ciidan xoog badan buu wataa awood uma lihidiin ma iska celin kartiin qoreeshaytaa ogaada yaa macshara quraysh qoraysh macsharteediiyey haadaa muxammadun kani muxammed waaye waa ninkii dhammaa ee ciidanka haystay waa ninkii dhammaa ee akhbaarta laga sugaye sahanka u soo baxay hadalkaasuu la tegey qaala wuxuu yidhi wasarakh wuu qayliye biaclىa sawti yaa macshara quraysh haada muxammadun kani muxamed waaye qad jaa'akum wuxuu idinla yimid fii maa wax oo laa qibala lakum awood aadan u lahayn bihi ee faman dakala daara abi sufyaan fahuwa aamin qofkii abuu sufyaan gurigiisa gala aamin buu noqonayaa gurigeyga qofkii gala waa aamin noqonayaa qaaluu waxay dhaheen qaatalaka allah allah ku duleeyo dulli dulligiisa nin dhan oo baxay oo akhbaar laga sugaayey wuxuu la yimid maxamed awood uma lihidiine ninkii gurigayga galo aamin waaye man dakhala qofkii gala daara abu sufyaan abuu sufyaan gurigiisa fahuwa aamin qaaluu waxay dhaheen qaatalaka allah allah ku hoojiyo wamaa tugnii muxuu deeqayaa cannaa xaggeenna daaraka gurigaaga muxuu naga tarayaa gurigaaga mabana qaadaaye qaala wuxuu dhahay haddana waman akhlaqa baabahu qofkii albaabkiisa xirtaa fahuwa aamin asagana waa aamin waman dakhala almasjid alxaraam qofkii masjidalxaraamka galana fahuwa aamin asaguna waa aamin haddaba isdhiibuu yidhi taariikhda qaar waxay tilmaantaa hinda ayaa mar allaala markii man dakala daar abu sufyaan fahwa aamin uu yidhi garka intay ka qabatay ka jeeday diri man dakala daara abu sufyaan fahwa aamin wuxuu ku hadlahay ninkaa weyn markaasuu yidhi islaantan banyay idiin sheegine wallaahi maxamed ciidankan ku soo arkay layskama celin karee war qof walba wuxuu yidhi ha degdego sidii uu wax u heli lahaa ama uu ku badbaadi lahaa falankeeda markaa ha galo marka dadkii way yaaceen fa asraca annaas dadkii waxay u kala degdegeenay u kala ordeen ilaa buyuutihim guryahooda iyo wa ila almasjidi alxaraami masaajidkii xurmada lahaa walamaa markii wasala uu soo gaaray rasuulkii alla sal alla calayh wasalam ilaa bituwa meesha lagu magacaabo amara wuxuu amray khaalid ibnu waliid oo khaa'idu almaysara ciidanka biixda marahay hogaamiye u ahaa an yadkhula maka inuu maka soo galo min asfaliha meesha hoose uu ka soo galo min ariiqi kada dariiqa lagu magacaabo kada dariiqa lagu magacaabee maka hoosteeda inuu ka soo galo wa in carada lahu axad hadduu qof ishortaago uu u soo banbaxana yaxsuduhu inuu shafo xasban shafitaan qofna ha taabanin si nabada ku soo soco laakiin qof allaale qofkii isku day inuu ka hor istaago socodkaaga qof allaala qofkii isku daya inuu kaa hor istaago socodkaaga ninka noocaas ahna iska hor leexi macnaha inuu shafo hortiisana uu ka leexiyaa macnaha loola jeeda hortiisana uu markaa ka leexiye ayuu markaa amray xasdan ka leexin xataa yuwaafiyihi ilaa ay ku kulmaan cala safaa safa ilaa meeshaan isugu nimaado buu dhao halkaa tag wa amara wuxuu amray nebiga azubayrna qaa'idulmaymana waa qaa'idkii dhanka midigta ciidankii socday wa xaamilu raa'yati rasuuliillaah rasuulka alleh calankiisa kii xambaarsanaana ah an yadkula maka inuu ka soo galo min aclaahaa meesheeda sare oo min kadaayadana ah buurta kada meesheeda sare inuu ka soo galo wayaqrisa inuu ku suro raayatahu calankiisa bilxujuun xujuun meesha lagu magacaabo meesha xujuun la yidhaahdana raayada ku mug oo meesha ku sug buu yidhi walaa yabarax uusan ka tegin meesha uu joogo xataa ya'tiyahu ilaa uu uga tago uga yimaado rasuulka allah sala allahu calayh wasalam ilaa nebiga uu kuu yimaadana meeshaada joog ayaa markaa lagu yidhi oo ha ka tegin ilaa uu u yimaado rasuulka alleh wa amara wuxuu amray rasuulka abaa cubayda ninka lagu magacaabo oo qaa'id rajaala nimankii lugta ku socday ah iyo waman laa silaaxa lahu dadkaan hubka lahayn abuu cubayda asaguna wuxuu madax u ahaa uu hogaaminayey qaa'idna u ahaa dadka ciidanka ee rijaasha ah ee lugaynayey dadka ayagu lugta markaa ku soconayey ayuu madax u ahaa iyo dadka sacableyda ah oo hubka aan markaa wadanin iyo waman cidda laa silaaxa lahu hubka aan markaa lahayn an ya'khuda inuu soo qaado macnaha uu soo maro waaye batna alwaadi waadiga calooshiisa inuu markaa soo maro ninkaana badna alwaadi inuu soo maro ayuu rasuulku amray bacdamaa ciidanka lugta ku socda uu madax u yahay hubkana aan markaa wadanin xataa yanzila ilaa uu ka dego bimakkata maka bayna yaday rasuuli rasuulka hortiisa sal alla calayh wasalam wawabashat wawabashat way soo aruursatay qurayshun qurayshna awbaashan urur bay soo urursay waa ciidan kala duwan kala qabiil ah kala waxa ah yay soo aruursatay awbaash waxay isugu keentay bil khandamati meesha khandamo la yidhaahdo waa buur magaceeda qaaluu waxay dhaheen in kaana lahum haddii ay u sugnaato shay-un shay waa qurayshe kunnaa macahum micigoodaan nahay hadday guulaystaan oo ay maanta shay helaan oo guul ah waan la jirnaa wa ilaa haddii kaloo laga adkaado actaynaa waxaan bixinaynaa alladii midka su'ilnaa nala weydiisto wixii nala weydiiye diyaar baan u nahay falammaa marra bihim markii uu soo maray ayaga xabaashta khaalid way ishortaageen xasada wuxuu ka shafay uu ka dilay itnay cashara minhum laba-iyo toban ayaa ka mid ah laba-iyo toban ayaa ka mid ah fii munaawashatin istuurtuur khafiifatin oo khafiif ah dagaal sidaas u weyn ma ahayn wax laysku tuurtuuriyo gamuuno laysdhaafsaday dhexdooda ayuu kaga dilay laba-iyo toban qofood wa fara albaaquuna intiisu hartan way kala carareen intii soo hartayna markaa way kala ordeen wafarra waxaa diday oo orday albaaquuna intii markaa hartay uma intaa ka bacdi taqadama wuu hormaray khaalid khaalid ibni weliid wuu sii galoo wuu dhaqaaqay yajuusu asagoo ku warwareegahaya makata maka asagoo maka saa ugu dhex warwareegaya xaafadaheeda ayuu markaa galay xataa waafaa ilaa uu ugu tegay rasuulu ullah sal alla calayh wasalam cala asafaa buurtii safa ilaa nebiga buurta safa uu markaa uga ugu tegay wa qutila waxaa laga dilay min rijaalihi raggiisa qaalib raggii uu watay muslimiinta waxaa laga dilay ihnaani labo taariikhda qaar saddex bay markaa tilmaantaa laba ama saddex dallaa dhumay adariiqa jidkii bay ka dhumeen ayagana laba qofoodoo say u socdeen waddadii ka dhuntay yaa laga dilay oo washadaa canhu shaadoobayoo keli noqday dadkii ciidankii muslimiintii askartii socotay aan markaa gelin way shaadoobeenoo way keliyoobeen jidkiina way ka dhumeen labadaasaa markaa laga dilay ciidankii sacad ama zubayr zubayr baa soo haray fanasaba wuxuu suray alraayata calankii bilxujuun xujuun sida amarkii nebigu ahaa sal alla calayh wasalam cinda almasjid alfatx masaajidka lagu magacaabo masjid alfatxi agtiisa ayuu markaa suray wadaraba wuxuu ka taagay meeshuu ka dhisay qubbatan teendho fiiha teendhadaa waxaa la geliyo gudaheedii ku jiray ummu salama iyo wa maymuuna radia allaahu canhuma umu salamo iyo maymuuna teendhadaa ku dhex sugnaa oo labadaa gabdhood ee nebigu xaasaskiisii ahaa yaa meesha markaa ku sugnaa oo markaa ku jiray waa umu iyo maymuuna radia allaahu canhuma walam yabrax kama uusan tegin meesha subayr xataa jaa'a rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam ilaa rasuulkii uu u yimid meesha markaa kama tegin meeshaasuu markaa joogay faistaraaxa wuu ku istariixay qaliilan in yar waxoogaa ayuu rasuulku meesha ku istariixayoo ku nastay humma kadibna saara wuu socday wa bijaanibihi nebiga dhinaciisa waxaa socday abuubakar radia allaahu canhu yuxaadiuhu asagoo u sheekaynaya nebiga nebiga abuubakar baa dhinac socdo way sheekaysanayaan waa u sheekaynayaa nebiga abuubakaroo fatxiga iyo guusha iyo sida lagu helay iyo wanaaggeeda ayuu markaa uga sheekaynayaa wahuwa asaguna nebigu waayee yaqra'u wuxuu akhrinayaa suurata alfatxi suuradda lagu magacaabo inaa fatax xataa dakhala almasjid ilaa uu galay masjidkii alxaraama ee xurmada lahaa weliba nebiga maalintaa asoo aad u tawaaducaya oo magaciisa hoos aadinaya fatxigaa weyn ee uu helay sida ilaahay u guulayay subxaana wa tacaala kibir ma jiro isqaadqaad ma leh qofku mar allaal markuu ilaahay fatxi siiyo inuu asaguna isdulleeyo ilaahay u shukriyo xaaladdaasuu tilmaamaya rasuulka sala allahu calayh wasalam inaa fatax buu akhrinayay marka ee markaa uu galay maka xataa wahwa yaqra asagoo akhrinaya suurat alfatx xataa dakhala almasjid alxaraama ilaa uu galay wa xowlahu gaararkiisa waxaa joogay nebiga almuhaajiruuna nimankii muhaajiriinta ahaa waalansaar iyo nimankii ansaareed faistalama alxajar alaswad wuxuu taabsaday ee istilaamayuu salaamay xajar alaswadka wa taafa wuu tawaafay bilbeyti beytka wahwa calaa raaxila asagoo raaxilad saaran asagoo raaxiladiisii hashiisii ama gaadiidkiisii saaran walam yakun muxriman muxrim muusan ahayn nebiga ma xarmanayn xataa madaxiisa koofibireed baa ku jirtay say riwaayaduhu qaar ay tilmaameen ma xarmanayn oo qofku asagoon xarmanayn wuu tawaafi karaa kacbada wa kaana xawla albeyti beytka gaararkiisa waxaa ku sugnaa alaaa mia saddex boqol iyo wa lixdan sanamun asnaam ah saddex boqol iyo lixdan sanan yaa kacbada gaarkeeda saa ugu wareegsanaa fa wuxuu gudagalay nebiga wuxuu gudagalay yadacanuhaa inuu ku durayo sanamadii bicuudin ul ama qori fiyadhii gacantiisa ku jiray qori yar uu gacantii ku haystou jug jugku siinayaa mid kasta kii uu saa ugu dhiftaba gadaal buu dhacaa ama sansan buu soo dhacayaa wayaquul asagoo dhahaya jaaءa alxaqu xaqii baa yimid wazahaqa albaaطil baatilkiina wuu zuulay ina albaatila kaana zahuuqa baatilku waa zahuuq oo waa mid baaba'a sidiisaba jaaءa alxaqu xaqii baa yimid wamaa yubdi'u albaatilu baatilku soo laaban maayo wamaa yuciidu macnaha wamaa yubdi'u albaatilu baatilka iyo waxa baatilka ah ma bilaabanaayo ma soo bilaabanayo wamaa yuciidu mana soo laabanayo waalasnaamu sanamyaalkiina tatasaaqadu way hoobanayaan oo way qubanayaan calaa wujuuhiha wejiyaalkooda u soo daadanayaan jug markuu siiba saasuu afgembi ugu soo dhacayaa tadhiiru lkacbati kacbada tadhiirkeedii nadaafinteeda iyo wasalaatu salaadii uu fiihaa gudaheeda lagu tukaday falamma markii faraqa uu ka faaruqay nebiga min altawaafi tawaafkii daca wuxuu u yeeray cusmaan ibnu طalxa faakhada minhu wuxuu ka soo qaaday xaggiisa miftaaxa alkacbati kacbada furaheeda wa amara wuxuu amray bifatxihaa furitaankeeda in loo furo uma intaa ka bacdi amara wuxuu amray nebiga biha bimaa dheh fiiha wixii ku dhex sugnaa oo min alasnaami sanamyo ah in bannaanka loo bixiyo fa ukhrijat waa la saaray wakasrad waa la jejebiyey wa amara wuxuu amray bimaa fiiha wixii ku dhex sugan oo min asuur masawiro ah in la tirtiro famuxiyat waa la tirtiray uma dakhalahaa wuu galay nebiga huwa asagii wa usaama ibnu zayd iyo wa bilaal saddexdoodii bay galeen fa ugliqa albaab albaabkii baa la soo xiray wastaqbala aljidaara jidaarkii ayuu qaabilay aladii yuqaabiluhu soo qaabilahay asaga wahwa asaguna waa xaramka wahwa calaa bucdi wahwa calaa bacdi alaaati adrucin waa saddex diraac ayuu markaa ahaa markaa kacbadu waxay lahayd saddex wa can yasaarihi bidixdiisa cumuudun tiir baa ahaaday kow wa can yamiinihi midigtiisana camuudaani laba tiirood laba tiirna wuxuu iska mariyey dhanka midigta ah halna dhanka bidixda ah wa waraacahu gadaashiisana alaaata acmudatin saddex tiirood ayaa markaa ahaaday fa sallaa rakcatayni laba rakacadood ayuu ku tukaday nebiga uma bacdi daara wuxuu ku wareegay filbeyti beytka dhexdiisa oo dhan wa kabbara wuu ku tikbaarsaday oo allaahu akbar buu ku yidhi fii nawaaxiihi kacbada geesaheeda wawaxad allaha ilaahayna waa waxiday oo waa gooni yeelay ilaahay waaxiday oo ilaahay towxiidkiisa ayuu markaa ku dhawaaqay laa takriiba calaykum wax canaan ah korkiina ma ahaanin humma intaa ka bacdi fataxa albaaba albaabkii baa la furay wa kaanad quraysh waxay ahayd qad mala'ad mid soo buuxisay almasjid alxaraam sufuufan ayagoo safsaf ah waxa lagu samayn doonay sugayaan rasuulkiibaa gacanta ilaahay u geliye maka ayagoo dhan waa la hantoo waa la qabsaday bannaankay taagtaagan yihiin ayagoo saas ah fa akhada wuxuu qabsaday nebiga bicadaadatay ilbaabi albaabka kacbada labadiisa garab yuusaa u qabsaday fa khataba wuu khudbeeyey khudbatan baliiqa khudbo xeel dheer bayana fiiha uu ku caddeeyey gudaheeda kafiiran wax badan oo min axkaami alislaami islaamka axkaamtiisa ka mid ah wa asqada uu ku hoobiyey hoosna uu ugu dhigay umuur aljaahiliya umuurihii jaahiliga wa aclana wuu iclaaniyey oo wuxuu iclaan ku bixiyey can dihaabi nakhwatiha umuuraha jaahiliga iyo aarsigeedii wixii lagu socon jiray oo dhan inay baaba'een oo ay tageen humma kadib qaala wuxuu dhahay yaa macshara quraysh ma tarawna maxaad aragtaanood u malaynaysaan annii anigu faacilun bikum inaan idinku samayn doono maxay idinla tahay inaan idinku samayn doono qaaluu waxay dhaheen khayran khayr baan u malaynaynaa inaad nagu samayn doonto akh kariim baa tahay wabni akhil kariim walaal wanaagsanna uu dhalay akh fiican oo sharaf leh baa tahay akh wanaagsan wiilkiisa aad markaa tahay waxaan u malaynaynaa maanta khayr maahay wax kale kaa filan mayno qaala rasuulku wuxuu dhahay laa tafriiba calaykum alyowm maanta wax dagaal ah ama aarsi ah korkiina ma ahaanin inhabuu baxa fa antum idulaqaa xor baa tihiin qof kastaa meeshuu doona ha maro kii i dhibay kii i caayey kii dad iga dilay kii i dhibaateeyey kulli cadiisaa tihiin dhaqaaqa buu dhahay nabiga sal alla calayh wasalam laa tafriiba calaykum alyowm maanta korkiina wax tasriib iyo canaana ma ahaanin idhabuu baxa fa antum tulaqaa dad tulaqa ah oo xor ah ayaa tihiin uma kabacdi nasala wuu soo degay wa jalasa wuu fadhiistay fi lmasjid alxaraam ayuu nebigu fadhiistay wa radda almiftaax miftaaxiina waa la celiyey ilaa cuhmaan ibni talxa loo celiyey wa qaala wuxuu yidhi khuduuha khaalidatan khaalidatan laa yansicuhaa minkum ilaa daalim qabsada buu yidhi furaha waa mid lagu waarayo weligiin idinkaa haynaya taalido waayuu idinkaa celinaya xataa cuhmaan haddii uu markaa dhintay faraciisa dadkiisa kale ilaa iyo haddeertaan faraciisa markaa haya laa yansicuhaa lagama siibo minkum xaggiinu idinka qaadi maayo furahaa ilaa daalim haalim maahane intaa wixii ka dambaysa bayca la gelayaa rasuulka sala allahu calayh wasalam dumarkiina wuu la mubaayacoon doonaa balse caawa meesha inoo joogto wabilaahi towfiiq wallaahu subxaanahu watacaala aclam